soomaa soomaa bisha ramadaan soomaa soomaa bisha ramadaan rabbiyaana siye soomaa rabbiyaana siye soomaa sunnadiyo faralka ooga sunnadiyo faralka ooga bulshoy soomaa bisha ramadaan bulshoy soomaa bisha ramadaan saqda dhexaleelkiiyuu istaagaa saqda dhexaleelkiiyuu istaagaa rabbi u sujuudo baruriya rabbi u sujuudo baruriya bulshoy soomaa bisha ramadaan bulshoy soomaa bisha ramadaan saqda dhexaleelkiiyuu istaagaa saqda dhexaleelkiiyuu istaagaa rabbi u sujuudo baruriya rabbi u sujuudo baruriya soomaa soomaa bisha bisha ramadaan soomaa soomaa bisha ramadaan rabbiyaana siiyee sooma rabbiyaana siiyee sooma sunnadiyo faralka oga sunnadiyo faralka oga bilbarakaysan bisha ramadaan bilbarakaysan bisha ramadaan bisha dambi dhaafkaa weeye bisha dambi dhaafkaa weeye bulshoy sooma bisha ramadaan bulshoy sooma bisha ramadaan bilbarakay barakaysaan bisha ramadaan bil barakaysan bisha ramadaan bisha dembidhaafka weeye bisha dembidhaafka weeye bulshoy sooma bisha ramadaan bulshoy sooma bisha ramadaan sooma sooma bisha ramadaan sooma sooma bisha ramadaan rabbiyaana siye sooma rabbiyaana siye sooma sunnadiyo faralka oga sunnadiyo faralka oga biisha la faray jihaadka biisha la faray jihaadka

bisha ramadaan sooma sooma bisha ramadaan rabbiyaana siiye sooma rabbiyaana siiye sooma sunnadiyo faralka oga sunnadiyo faralka oga